بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد culimo waxaynu dhigannay casharkii koobaad ee kitaabkeennii ajruumiga ahaa ayaynu dhigannay insha allahu tacaala waxaa istaagi doona ardayga la yidhaahdo maxamed cabdalla low kaana mawjuudan maxamed cabdalla ma maxamed cabdalla miyaa la waayo ma garanayo maxamed cabdalla waa magacan samaynayo weeye maxamed cabdalla maafi waaye waa maxamed cabdalla waxaan u malaynayaa haddaba gruubkeennii hore member kow ardaygay noo ahaan jiray namber kow kuma ah istaag waaye sheekha eh, waxaynu weydiinaynaa maxamed samatar baan weydiinaynaa cashirkeennii shalay aan dhiganay imise qodob buu ka hadlayay shanta qodob bal noo sheeg kalaamka tacriifkiisa waa kow aqsaamta kalaamka waa laba ismiga hee ha eg eh, laba waan hayaa kalaamka tacriifkiisa iyo aqsaamta iyo calaamaatul ismi ismigu keligii shan qodob buu u baahnaa hal qodoboo qura ayuu kitaabkeennu soo qaatay calaamaadkoo quru soo qaatay waaya ficilku keligii shan qodob buu u shan xukun buu u baahnaa calaamaadkoo quru soo qaatay xarafku keligii shan qodob buu u baahnaa calaamaadkoo quru soo qaatay soo caynka maashee waaya bal waxaad sheekh maxamed nacam shan qodob buu ka hadlayay baa tii bal qaado sheekh baa annana ardaydii baanu nahay bal noo macnaa waxaan doonayaa laqmo fudud inaad samaysa laqmo fudud waxaan idinka digayaa runtii xaqiiqatan inaguna badan afmiishaarayn cashira lagu dhigo inaad afmiishaarayn wax ku dhigto oo luqadda soomaaligaa ah adoo kaashanaya oo qura itijaahu xaggu u socdo intaad malaysata aad sii dayso waa khatar weeye waxa weeye bikulli dibqa waxaan u baahannahay inaad erey kasta wuxuu xambaarsan yahay adaad garan karayso haye alkalaam macno fudud baan rabaa waxaa lagu yihi xagganaa ku celi lagaa yidhi haye waxa lagugu haysta waa maysad la socotaa lafdiga may ayaad ashiisa ka tegaysaa huwa ma waxa weeyaanba ha huwa isagu alkalaamu kalaamku huwa isagu ee ha tawiinina allafdi wey waa sax haye lagu dhawaaqa ka fiican markaan doonayna taxqiiqiyan qaadanay shalay lagu dhawaaqa almurakabu laysku geeyey lafdigaasoo almufiid bilwadci ku faaiideey laakiin mufiidkaasoo may bilwadci ku faaiideeye qudhadhe wadci ahaan ku ama bilwadci ku sugan aqsaamuhu kalaamka qaybihiisu dalaasatu saddex weeyaan ismun ism weeyaan markaa laga dhigay madab ismu weeyaan ism wa ficlun iyo ficl iyo waxarfu xarafkaasoo jaa limacna macna la yimid jaa limacnan macna la yimid jaa limacnan macna la yimid jaaa yimid limacnan liajli macnan macna u yimid la yimid iyo u yimid way kala duwan tahay waa laazim iyo mucaddi jaaa yimid macno dart la yimid maaha u yimid okay kolkaa jaaadaa lafteedaa la macneeyey oo shalay macnaynu ku macnayno yaa garanayo jaaa waxaan ku macnayno waa wadica loo dejiyey jaaa limacnan ay wadica limacnan macna loo dejiyey sax maxaa tii wadukulu ah wadukulu lalifi dukuulka laamka waa inaad inaga kasrisaa haye الألف والله haye sax دخول الألف والله ألف يلا جريد وطلق كون سنتها هي وحروف الخفض wa xuruf هي وحروف الخفض صح هي وحروف الخفض هي حروف الخفضاء وصدقة وهي وحوية من ويان وإلى ويان وعن ويان وعلى ويان وفي ويان ورب ويان وباء ويان walbaa wa xuruufi lqasami waa nin fahmaya daayadii qofku markuu wax fahmo sow ma yaro budbutaaco haye haye ka soco ka soco بكثرة لغة هي والصنبة لغة هي والسوفة هي والتاريخ ثاني ساكنة هذه هي المعنى iska fadhiisa sheekh jazaaka allah khayr ma sha allah culimada sheekha halkaa fadhiya ee, cimaamada iyo koofiyadda iyo muraayadaha xidhan hayar ko sheekha ama arkaysiin dambe nacam ha <laughs> waa arday jadiida <laughs> ya waaya Ee, Eh, ardaygana yidhi aniga halay kiciyo bal istaagada yaa saaxib alcimaamati alxamraa nacam ardaygaa isku kaayo dhegaysta bismi illaahi araxmaan bismi sheekh ma ismi baa ha ereyga bismi ma ismi baa imise daliil baad u haysaa inay bismi ismi tahay ma hal baad u haysaa ma labaad u ma saddex baad u haysaa adigoon cashirkeennii shalay ka baxaynin bismi inay ismi tahay iyo inta daliilay u haysaan kaa rabaa labadaa ii waa khafdaha oo hoos dhiga xagga dambaa ah iyo ba'da kitaabkeennii kanaan soo dhigannay saddex baanu hayni hadda la socda kitaabkeennii baa wax la dheeraa markaa kan waa yahay bismi allaahi ma ismi baa mise waa ficil mise waa ma imise daliil baad u haysaa oo isminimada sheegaya xabad qura iyo khafdaha labaad u haysaa bismi illaah arraxmaani ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf imise daliil baad u haysaa arraxmaan inay ismi tahay labadaad u haysa ii sheeg alif iyo khafd alif alif haa al baad ujeedaa waa sax waa al iyo khafda jazaaka allahu khayr arraxiimi ma waa ismi hadda waa isam haynagu odhanina isam hooyoy isam kelmaddaa koob iyo labaatan siyood baa loogu dhawaaqaa af carabiga koob iyo labaatan weji ayaa loogu dhawaaqaa laakiin waa daciif isam inaad odhan karto xilliga waqfiga ayay isam qolooyinka qaarkood ku waqfiyaan eeg ismi baynu rabnaa haye imisaadaraxiim imisaad ku garatay arraxiim asha waa kow iyo khafdaha waa laba alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alxamdu waa maxay ismi weeye alxamdu maxaad ku garanaysaa alxamdu inay ismi tahay asha ku jirta lilaahi waa maxay lilaahi lilaahi waa ismi maxaad ku garatay inay lilaahi ismi tahay imise dliil laba dliil arimise dliil saddex daliil jazaaka allahu khayr waa saddex daliil midi waa laamka waa kow midna waa asha qarsoon qarsoon waa khatar moogtahay asha qarsoon war waa al qarsoon baa ku jirta lilaahi ardaygaa loo qoro ee lilaahi loo qoro rag badani ashaa ma heli karayaan lilaahi al qarsoon baa ku jira waa laamka iyo asha qarsoon iyo khaftaha jazaaka allahu khayra haye sheekh rabbi alcaalamiin ragga waa inaad wax imise rabbi al baa ku jirta rabbi wuu quran rabaa eeg asal marka kelmadaha laga shaqaynayo waa inaad kelmad kelmad uga shaqaysaa rabbi waa ismi khafdaa ku jira alcaalamiin asha calaamad labaad ma u haysa alcaalamiin waa maxay alcaalamiina ashaasoo keliyaata ku jirta ashaasoo keliyaata allahu akbar yatasaabaquuna ila ljawaabi fayaa lahum min fityatin cashiqu ljawaaba wasaaru waa raggan dhallinyarta u kala degdegaya ninkaasaan qaadanaya insha allah nacam sheekh ka waran alcaalamiin maxaa ku jira alcaalamiin ha fadhiisanin xaaji fadh waa al keliya waad waafaqday saaxiibkaa allahu akbar malaade jumhuur baa meeshan ka asaasantay ma kufiin baan u bixinaa talo mise basriyiin ya baroma xasan cayn baa u dheer sheekh jawaabtaasi maya laa haye haye nacam alcaalamiin ya sheekh asha waan gartay ko alcaalamiina khaftaad u jeedaa ha ninkaa odaygi waa fariid maa sha allah al iyo khaftaa ku jeeda khafdaha waxaan shalay idiin sheegay inay yihiin qayb fatxaha ka mida iyo qayb ya-da ka mida iyo qayb koosdhiga ka mida alcaalamiina ya-da nuunka ka horaysaa waa qaybtii ya-da ka mid ka ahayd ee khafdaha lagu gelinayey wey ee khafdaha ka mid ka ahayd wey asalba khafdu waa saddexdaa qaybood icraabkaan ku arki doonaa haddaad garan weydiin ma aha mushkilad cashiraad dhigato inaad garan weydeen ma aha la socda sheekh insha allah waxaan malaynayaa inaad iyar fadhiisan doonto haddaad fasaxan tahay baan u malaynaya bal gruubkeenna dhinacan hal sheekoo kaca ayaan doonaynaa hal sheekoo kaca insha allah su-aalo fudud ba usoo bixi dooneen ha istaag sheekh suurad alla suuradda addoonto qur-aanka ka soo qabso suurad alla suuradda addoonto ee qur-aanka ah soo qabso waxaad tidhahdaa wixii ismi iyo ficil iyo xaraf ku jira bal aan ka shaqeeyo haddaan cashirka fahanay idinku adkaan maayo ardayay nacam suurad alla waxbaba suuradba ha tegin haddaad doonto haye qul acuudu birabbi nnaas qul ereygaa qul baa u horeeye ma ismibaa ma ficilbaa ma xarafbaa ereyga qul iyo waa ficil waa yahay ficilku saddex buu ahaaye ma maadibaa ma mudaaricbaa ma amarbaa qul waa amar sheekh daliilkii baan kaa rabaa hadduu amar yahay daliilkii amarkaan kaa rabaa qul Eh, muxuu ahaa amarka calaamad baa lagu yaqaanaa baynu nidhi maxay ahayd calaamadda amarka lagu yaqaanaa u daaya sheekha waxaan u malaynaya lagama dhowo sheekhay eh, haye waa qabuuluhu ya muanasati lmukhaataba ma yaa lmutakalim mise ya muanasati lmukhaataba ya muanasati lmukhaataba maca dalaalatihi adalab qul maxaad odhan kartaa markaad gabadh la hadlayso quulii okay waa amar sheekh way kaa dhan tahay qul acuudu ka warran acuudu haye ficil weeyaan baa tiri ficilkaasi sheekh ma maadibaa ma mudaaricbaa ma amarbaa waa mudaaric daliilkii baan kaa rabaa inuu mudaaric yahay shayga aad ku garanayso okay hamsu axmedba uu horeeya magaca axmeda hamsaa u horeeya oo ismaaciil hamsaa u horeeya acuudu eeg mudaarica shalay toole waxaynu isku ogeyn siin iyo sawfa soo saa ma ahayn inay ku jiraan hamoodina qasab inay tahay inuu aqbali karayo ayaa xataa calaamadda ah wuxuu qaadan karayaa idhe maxaad odhani bal nimanqashiisha acuudu oo siin sidata saauudu macnuhu waa maxay saauudu okay qul waxaad tidhaha nebi maxamedow acuudu waa eeg mwarde waxbay masaxaynaa culima weligii intaa ogaada eg soomaalida unbaa lagu arkay cid ma aqaan ka xishoota laa adri cid ka xishoota soomaalidaunbaa wallaahi lagu arkay ceeb ma aha wallahi laakiin eg waa sheekh waa xanuun ilan culimadii baynu nahe sheekh laa adri waa xanuun haddaad odhan weydo wax kasta aad mooduun inaad garanaysa waa khatar haye sheekh acuudu waan magan gelayaa weeyaan sa acuudu waa maxay macnaheegu markaa waan magangeli doonaa ereyga doonaabaad raacaysa waan magangeli doonaa mustaqbal bay noqonaysaa soo socda jazaak khayran qul acuudu birabbi nnaas birabbi ereyga ba'da ka warran birabbi ku jira ba'da birabbi horta ma xaraf baa ma ismi baa ma ficil baa ba'da birabbi ku jirtaa waa xaraf haye daliilkii baa la rabaa jazaak allahu khayran alla ilahi waa dul dhigtay haye birabbi nnaas ereyga rabbiya ka warran rabbi ha marka ba'da laga tago birabbi laakiin badi way kugu jirtaa dee ba'dii waad ka soo shaqaysay haye ismi wey imise daliil baad u haysaa birabbi inay ismi tahay ha jazaak allahu khayran waa labadaa labada noo sheeg sheekh waa ba'da oo xarfuljar'a iyo khafdaha oo hee hoos dhiga dambe hadda birabi naasi annaasi ka warrama waa imise dliil baad u haysaa oo annaasi inuu ismi yahay sheegaya labadaa dliil waa maxay asha hore iyo khafdaha dambe jazaak allah khayr sheekh iska fadhiiso wa shukran jaziilan culimo sidaynu ognahay kalaamka imise shardi baynu u shardinay gruubka istaag nacam mise shardi ayuu inoo shardinay afarta shardiya kalaamka noo sheeg maxaa tidhi ha waa inuu lafdi yahay ereygan lafdiya markaad soomaali ku sheegayso waxaad odhanaysaa wax xuruuf iyo cod wada sita waa inuu yahay xuruuf iyo cod wada sita xuruuf iyo cod waa inuu yahay labadiiba laga wada helayo haye waa lafdi inuu yahay oo xuruuf iyo cod wax inuu wada sitaa kow murakab maxaa loo jeedaa laba xarafoo la isku geeyey miyaa laba kelmadoodoo la isku geeyey jazaak allah khayr haye waa inuu mufiid yahay haye waa inuu bilwadci ereygaa wadciya maxaa lagu macneeyey baynu carabinimona waa lagu macneeyey jazaak allahu khayra sheeksadu jaa keligeed maaha kalaam jaa keligeed saw kalaam maaha waa kalaam firi arar ka warrama hayaay waar farihii maya bay leeyihiin hadda keligeed baad leedahay sheekhow waxbaa mustatira lagaama aqbalayo may lagaama aqbalayo jaa keligeed waa maxay mustatirku ciduu noqon lahaa baa la rabaaye jaaa keligeed lama qaato asalba ogaada waxa jaa la qaataa marka mustatir la samaynayo qof baa la horraysiiyaa muxamedun jaa baa layidhaha laakiin jaa keligeedun mustatir baa jira lama odhan karo af carabigu waa mamnuuc jaa keligeedun qur'aanka in yar baa laga intaana xadaf baa la yidhahdaayo ma badnaa xataa tawaarad bilxijaabi oo kale baabkoodii sax waxaad iga warantaa in jaaa jaaa caliyun horta waa maxay jaaa caliyun ma kalaambaa mise maaha kalaam shuruudihii ma ka helaysaa bal na tus tus jaaa caliyun sheekhu waa kalaam buu yidhi haye hay lafdigii way tahay haye kow labada kelmadood maxay kala yihiin jaaa iyo caliyun laba jazaak allah khayr haye waa af carabi aad baad u mahadsan tahay jaa calimu sheekh su-aal yaran kugu daro hindiyo dhan baa la weydiiyey culimada hindiya oo dhan maa waraa sandi baa su-aashaa la weydiiyey waa basiir waa halxidhaalaha carabiga waxaa la yidhaahdaa culimada hindiya gabay baa lagu weydiiyey ayaa culamaa alhindi laa zaala fadlukum oo gabayga la yidhaahda waxa weeye hadal hadduu yaraadana bata uu kalaam noqda hadduu batana yaraada hadal hadduu yaraada bata hadduu batana yaraada bal hadalkaa noo sheega waa ardaygu su-aashuu ka shaqaynayo jaaa caliyun hadda maxaa tidhi waa kalaam haa ku dar haddii in lagu daro mufiidnimadii baa meesha ka baxaysa in hadduu cali yimaad wey in jaaa cali waa hadduu cali yimaad kolkan kalaam noqon mayso hadda lafdi way tahay murakabna way tahay bilwadcina way tahay maxaa maqan mufiidnimadii baa maqan in jaaa caliyu maaha kalaam waayo waa la bediyey oo maxaa lagu daray in baa lagu daray bal aan yarayno oo intaan ka jarno jaaa caliyu markii la yareeyeyna macno ahaan bay badatay oo kalaam bay noqotay waa hal xidhaale hindiya oo dhan ayaa loo diray oo lagu yidhi war balkan soo jawaabi su-aasha kaga soo jawaabi iska fadhiiso hal su-aaloo cashwaaiya oon doonayo akhriskiinnu intuu leegyahay inaan ku ogaado kalaamka imise shardi baa loo shardiyaa baynu nidhi afar ma jiraan rag afartaa wax ka dhimay oo yidhi anagu wax ka yar baanu qabnaa mase mase jiraan wax afartaa wax ku daray oo se yidhi afartii annagu waxbaanu ku sii daraynaa labadaa su-aalood labadaas su-aalood waa gardaro ogaada waa su-aalo gardaro ah. aan ku ogaanayo waxa aad akhriyaysiin intuu la egyahay ilayneg inta lagu akhriyo waa inuu ardaygu hadduu xariif yahay uu wakti haysto wax ku dari karaa anuu idinkuma darin laakiin waxaan idinka rabaa hal arday oo idhaa anaa ka jawaabaya kalaamka afar shardi baan u shardinaye ma jiraan cid wax ku dartay oo shardi shanaad loogu daray yidhi cabdulqaadir nacam istaag haye jazaak allah khayr itixaad lqaa'il itixaad lafday maaha itixaad lqaa'il bay ragga qaarkood ku soo darsadeen shardi la yidhaah waa caynka ardaygaas itixaad lqaa'il macnaheedu waxa weye jaaa caliyun saw kalaa ma ahayn jaaa caliyun markaan idhaa saw kalaa ma ahayn hadduu ninkaa sheekh maxamed halkaa fadhiya jaaa yidhaa anigoo halka fadhiyaana aan cali idhaa maamed muxuu yidhi sheekh maxamed muxuu yidhi sheekh maxamed muxuu yidhi jaa anna maxaan idhi cali ma kalaam baa isbugayntii laba nin baa hadalkii ku kala hadlay inay kalaam tahay iyo inayna kala noqonin masaladaasa laga doodo shukran cid wax ka dhintay ma jiraan qolo bilwadci ka reebtay baa jira jazaak allah khayr waa sidaa u ardaygaasi u tilmaamay wa shukran jaziilan aqwaal kalena way ku jiraan welibana meesha oo ku jira ayaa jira baab iraab culima icraabka baabka uu leeyahay ayaynu halkan ku arkaynaa baab lcraab icraabku baabka uu yeelanayo ayaynu halkan ku arkaynaa ereyga icraaba maxaa loo yaqaanaa oo icraabku icraabku asal ahaan waa maxay oo maxaa icraab la yidhaahdaa ardayow luqadda marka la joogo macaani badan buu icraabku ku soo arooraa isbeddelka caloosha ku yimaada icraab waa la yidhaahdaa kalgacaylka iyo jacaylkana icraab waa la yidhaahdaa wax kaste oo fasaaxada iyo hadalcadida ku dul wareegana icraab waa la yidhaahdaa luqadda marka la joogo icraab wax kastaoo hadalcadida ku dul wareega iyo fasaaxada ayaa icraab la yidhaha luqadda marka la joogo nuxaadu haddaba icraab waxay u yaqaaniin culimo icraabka waxaa isku qabsaday qolada kuufiyiinta la yidhaha iyo qolada basriyiinta la yidhaah kuufiyiintu icraabka waxay u yaqaaniin waa kuwa uu sheekheennu waafaqaye icraab marka kuufigu uu ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa kelmadda hadde aad kelmadda xarafkeega u dambeeya xarakada uu leeyahay isbedelka uu sameeyo ayaa icraab la yidhaha kuufiyintu siday qabaan waxaynu nidhi icraab waxaa la yidhaha kelmadda waa muxamed oo kale soo qaado waa kelmad muxamed xarafkeega ugu dambeeya wa daalka oo kale muxamed daal baa ku jira daalka oo kale soo qaado xarakada uu daalkaasi leeyahay godaalka ah ama kordhowga ah isbedelka ay xarakadaasi samaynayso ayaa icraab la yidhaahdaa xarakada maaha haddaba culima kuufigu siduu sheegayo icraab marka aad doonayso kelmad baad soo qaadan meelan kelmad ahayn ka heli maysid hadda gidaarkan inaga sarreeyo eeg icraab miyaa ma leeyahay icraab cimaamadan bal sii eeg icraab ma leedahay talow waa waayo dee kelmad bayna ahayn icraab markaaad raadinayso meelay kelmadi joogtun baa laga raadiyaa koo waa inaad kelmad hesho icraab markaad raadinayso kelmadana xarafka u horeeya iyo xarafka dhexe toona lagama raadiyo xarafka u dambeeye kelmadda soo qaado waa kelmad baad heshay xarafka ugu dambeeye kelmadda ayaa tegaysaa xarakada uu leeyahay marka ay isbeddel samayso isbedelkaa laftiisa ayaa icraab la yidhaahdaa iyadoo godaal ahayd markay kordhow isku beddesho ama iyadoo kordhow ahayd markay hoos dhig isku beddesho ama iyadoo hoos dhig ah markii ay godaal isku bedesho wahaakada icraab waxaa la odhanayaa kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakada uu leeyahay isbeddelka ay samaynayso culimo waxaan filayaa in la fahmay kelmaddu icraab ma aha xarafkeega u dambeeyaana icraab ma aha xarakadeeduna icraab ma aha xarakadaasi isbedel ay samaynayso ayaa icraab liida isbedelkaa lama arko indhaha ma saari kartid shardi baa ku xidhan oo isbedelkaa cawaamil iyo caamillo ka horeeya oo sababayaana waa inay jiraan caamil ka horeeyaa waa inuu jiro isbedelka indhaha lama saari karo ee hadda waxbaanka tusiya labadaydaa gacmood hadday isku dhiibaan caagadda masaladu falsafay naga gelaysaa caagadda ayay gacantaa midiqaaday taabixi bay u dhiibtay afar arrimood baa wada yaalla ardaya iyo ogaada afar shay baa halkaa yaalla mid wax dhiibaysa iyo mid loo dhiibayo iyo wax la dhiibayo iyo dhiibida lafteeda waliba dhiibidda ma arkaysid waa maya jawaabtu dhiibidda waa maya jawaabtu afar shay baynu u baahanayn awayta wax dhiibaysaa eeg eeg eeg intaan arkaynun baan doonaya inaan xaqiijinno eeg ta wax dhiibaysaa waa gacanta midig waad aragtaa ta loo dhiibayaana waa gacanta bidix waad aragtaa ka la dhiibayaana waa caagada waad aragtaa haddaba dhiibiddu gacanta midigna ma aha gacanta bidixna ma aha caagaddana ma aha wax kaloo dhiibid la yidhahda halkaa ku hoos jira dhiibidda haddaba lama arkayo hadda ma jiro kuma lihi dhiibiddu way jirtaa oo wax la hubo caqligeennaa garanaya laakiin ma soo taaban karaysid ishaada i odhan maysid aan kutaagsiiyoon kutusee wataa dhiibiddu ima odhanaysid markaan saa iskugu dhiibayo khamiiskaygaad aragtaa khamiiskaygaad aragtaa waa laga yaaba khamiiska ha eegin dhiibid baad la raadinaysaa inaad aragtee saacaddana ha eegin mikrofoonka miiskan iyo aniga iga kale ha eegin war waxan gacan labadan gacmood iyo caagada aan ahayn ayaa dhiibis la yidhaahdaaye inaad aragtaan kaa raba lama arko sidaa darteed eeg dhiibidda maadaamoon la arkaynin doorsoonka iyo isbedelkana lama arko doorsoonka iyo isbedelka xarakadu ay godaal iska bedelayso ee kordhow ay isku bedelayso lama arko waxaan uga jeedaa kuufiga markuu icraab ka warbixinayey icraabka afartaa qodob ayuu shardi uga dhigay inaad kelmad soo qaadato waa qodobka koobaad inaad xarafka ugu dambeeye kelmadda tagto waa qodobka labaad inaad xarakada xarafka u dambeeya uu leeyahay aad tagto waa qodobka saddexaad xarakadaasi isbedelka ay samaynayso isbedelka ay xarakadaasi samaynayso ayaa icraab layidha isbedelkaana lama arkayo kuufiga haddaba icraabku usoo qabo waa macnawi lama arki karo mayla socoti dammadu iyo kordhagu waa calaamad icraabku uu leeyahay ee icraabka lama arko hadda cadcaadi miyaan aragnaa cadcaada lafteeda ma arkayno laakiin calaamadeedii baynu aragnaa oo maxay ah iftiinkaa daaqadaha ka muuqdiya albaabada waa saasoo kaley ku leeyihiin kuufiyiintu war nimanku maxay wax adkeeyeen basriyiintu waxay qabaan icraab markay sheegayaan iraab markay basrigu markuu icraab sheegayo basrigu icraab wuxuu qabaa kelmada xarafkeega ugu dambeeya xarakada uu leeyahay ee caamilku sababayo xarakada lafteeda icraaba iyo waxaa xarakada wakiilka ka ah ayaa icraaba maalan markaan muxamed soo qaato basrigu wuxuu ku leeyahay muxamadun jaaa muxamadun wargodaalka laftiisaa icraaba ra'aytu muxamedan kordhowga laftiisaa icraaba marartu bimuxamedin hoosdhigga laftiisaa icraaba basrigu xarakada lafteedu icraab ka dhigay miyaan la arki karaynin xarakada godaalkana waa la arkaa kordhigana waa la arkaa hoosdhiggana waa la arkaa waxa wakiilka ka ay xuruuftaana waa la arkaa basrigu xarakada lafteeda ayuu icraab ka dhigay labadaa madhab yaa dhadhow yaynu qaadan lahayn baad u malaynaysay sidaa markaad isku barbardhig samaysiin allaynahay basrigaaga dhow waayo arday marka wax loo dhigayo wuxuu taaban karaa loogu dhigaa icraab marka lagu tusayo kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisa ayaa icraaba waa in lagu yidhaha xarakadana waad arki kartaa wargodaalkan kordhigan hoosdhigan iyo wax wakiilka ka ayaa icraaba mayla socotiin hadda kutubteennanaynu qaadanaynaa kuufiyiintay u bateen kutubteenniyay u bateen baynu nidhi kutubtii aan qaadanayni kuufiyiintii ayay u bateen oo kutubtii madhabka kuufiga ayay inta badan qaateen ajruumigu kuufigu qaadan doonaa camriyadugu kuufigu qaadan doonaa maxaanku idhaahdaa kawaakibku kuufigu qaadan doonaa kutubtan aynu aragnin ee u badaniba kuufiga madhabkaogay qaadanaysa lama arki kare calaamadiisa la arkaada ku odhanaysa laakiin saxiixa iyo ahlu taxqiiqa iyo culimmada waaweyn ee fanniga fahamtay waxay yidhaahdeen war ardayda ha laga daayo lama arki karada madhabka kuufigeeye madhabka basriga ardaydaa loo shaqo ahlu taxqiiqu madhabka basrigay qaateen baabulicraabi icraabka baabkiisii weeyi waa baabkii ugu horreeyey ee aynu marno kitaabkeennan aynu ku aragno baab baabulicraab baabulicraabi icraabka baabkiisii weeyi cashiradu iyagaa isa soo saara sheekha durtaba halkan waa la qabsaday waxaa la yidhi waxaan ogaanay sheekhu inuu cilmi faa'iidana inoo sheegay markuu icraabka baab u sameeyey cunwaanku waa muhimad cunwaanku muhimmad weeye baablicraab faa'iidaa ku jirta baabkan hadda baab samaynta wey baab samaynta cashirada halkii isku siidays laga dhigi lahaa cashir qura oo naxwo o dhan hal cashir baa laga dhigi kari lahaa cashiro kala googo-an baa loo sameeyeyo cashir kaste baab baa laga dhigay cilmi baa ku jira baabka dhigidda cilmiga ugu horreeya waxa weeye faa'iidada ugu horraysaa caqligaagan ayaana ka dhergaynin kitaabka marka lagu kala yaryareeyo ilaahayba kitaabka qur'aankaa suurad suurad buu inooga dhigay miyuuna ilaahay karaynin inuu baqaro oo qura qur-aanka o dhan ka dhigo qur-aanka oo dhan boqol iyo afar iyo tobanka suuradood in ka waran suurad qura laga wada dhigi lahaa laguma dhiiradeen in la xifdiyo waxaa la yidhaahdaa si kalaan wax ku fahmi karnaa baabkani faa'iidadu inoo leeyahay ninka musaafirkaa ah, magaaladu faa'iidaday u leedahay oo kale weyn haddaad safar min hargaysa ilaa xamara adgalis tidhaa oo lagu yidhaha magaalaba uma dhaxayso kun kilomitir oo magaalo iyo tuulato ona lahayn safarkaama ku dhiiran se maalin kasta marku waagu ku beriyin baad odhanaysaa berri iga dhig naftaada waad la tashanaysaa berri ayaan laakiin hadday magaalooyinku isa saarsaaran magaalada markaad ka baxda magaalada kale tan markaad ka baxda tan kale safarkaasi muxuu kuleeyahay waad ku dhiiranaysaa ila meeshaa doonto magaala kaaga horraysood seexanaysaad ku nasanaysaa oo degaysaaye haddaba baabku waa halka kitaabka lagaga nasto inaguba shalay halkaasaan ku nasanay waan wadi lahay inuun haddii kale baabka waxaa loo sameeyey meelo lagu nasto oo hakada oo casharka masaa'ilka inta isleba baab gaaraa loo sameeya intii isku noocaba baabbaa loo sameeya baab lcraab alicraabu icraabku kii luqadda maha waa kii istilaaxa huwa icraabku tagyiiru awaakhiri lkelim kelmadaha xaggooga dambe doorinta la dooriyo doorinta ayaa icraabka yidhaahdaa ayuu yidhi kelmadaha xaggooga dambe doorinta la dooriyo ayaa icraab la yidhaahdaa buu sheekhu yidhi kelmadaha eh, alkelim waa jamcu kalimati kalimati kelimatin mufradku ahay kelmada xaggooga dambe awaakhirta waa daalka oo kale waxaa ka xadfan baa la yidhi halkaa xarakaad waxaa ka fiicnaa sheekhu inuu yidhaa alcraabu icraabku huwa icraabku waa tagyiiru xarakaati awaakiri lkelim xarakaad ereyga xarakaad ah ayay ragga qaarkood yidhaahdeen war xarakada waa laga caamsan yahay axwaal baa ka fiican ereyga axwaal halkaa naloo soo geliyo oo ha la yidhaha alicraabu icraabku huwa icraabku waa tagyiiru axwaal awaakiri kelmadaha xaggooga dambe xaaladahooda xaalad xaaladaas xaraka looga jeedaa iyo waxa wakiilka ka ah xarakadoodu doorinta la dooriyo weeyaan haddaba ereyga takyiira afcarabiga doorin baa loo yaqaanaa takyiir waa maxay baa laydha afcarabiga doorin doorsoonkana maxaa la yidhaha doorsoonka afcarabiga maxaa doorsoon lagu yidhaahdaa taqayur baa la yidhaha labadan erey way kala duwen takyiirna waa doorin doorsoonkuna waa taqayur haddaba kelmaddu ma doorsoon bay leedahay mise doorin bay leedahay horta kelmaddu maxay ma yada wax doorisaa mise iyada waa la dooriyaayo way doorsoontaa ya iyada waa la dooriya qofka hadlayaa doorinta iskale sheekha waa lagu qabsaday kelmaddaa tagyiir ah oo tagayur baa ka fiican tagayur waa doorsoon tagayurku taqyiirkuna waa doorin war kelmaddu wax ma doorise way doorsoontaa koobka haddaan kala jabiyo isagu saw kala jabin koobkana jabay haddaan koobku idhaa tilmaan koobkiibaa kala jebiyey miyaad odhan koobka kala jebi miyaad siin ila laba ficil meesha wada yaalla mid kala jebinaya mid kala jaba meesha yaalla koobku ma kala jebintuu leeyahay mise kala jabidda ayuu leeyahay kala jabidda kelmadda haddaba marka la dooriyo doorin iyo doorsoon baa meesha wada yaal yay leedahay kelmaddu ma doorinta maya doorinta qofka hadlayaa leh qofka hadlaya wax doordooriya kelmaddu waxay leedahay doorsoon waxaa la yidhi sheekha waxa fiicnaa tagyiir halka uu inaga yidhi inuu tagayur inaga yidhaabaa fiicnayd alicraabu icraabku huwa icraabku waa tagayuru axwaal awaakhir ilkelim kelmadaha aakhiradooda dambe xaaladooda oo xarakada ah doortoonka ku yimaada ma kuufigiibaa mise waa basrigii tagayur iyo taqyiir baa haddaad aragtay waa kuufi kuufigaa markaa sababta ugu doorsoomayaana liikhtilaafi alcawaamil caamillo iyo shaqaale iskhilaafaya dartii waa inay yihiin liikhtilaafi alcawaamil cawaamil iyo shaqaalayaal iskhilaafaya sababtii iyo dartii waa inay u doorsoomayaan liikhtilaafi alcawaamil culima waxaa jira kelmadda hadday lahjadahoo kala duwani ay xarakadeeda kala bedesho icraab lama yidhaah kelmadda xayu a sagaal weji baa ku jira xayu sagaal weji baa ku jira af carabiga sagaalkaa wejina waa lahjado sababtoodu qola xaysu bay yidhaahdiinoo way godaan qolana xaysa bay yidhaahdiinoo way kor dhigaan qolana xaysi bay yidhaahdiinoo way hoos dhigaan haddaba kelmadda xaysu ah ama kelmadda xaysa ah ama kelmadda xaysi ah marka aan doonayno ee xarakooyinka sidaa loo kala bedbedelo caamil kala bedelayaa ma jire e waxa sababayaa waa maxay baynu odhanaynaa maxaa sababaya waxaa sababaya lahjad icraab maaha markaa xayu xarakada kala duwan sagaal weji baa ku jira likhtilaafi alcawaamil wuxuu inoo yidhi xarakada kala duwan caamil waa inuu sababayo oo hadda magaca maxameda mar waan godi oo jaaa muxamedun baan odhan jaaada faacilun baahan faacilkuga u godnaa marna waan kordhigiyoo ra'aytu muxamadan baan odhan waxaan u kordhigay ra'aytuda ra'yaa mafcuulun bihi u baahan oo mafcuul baan ka dhigay mafcuulkuna marna waan hoos dhigiyoo marartu bimuxamedin baan odhan haddaba maxamedka sidaa doonto ugu dhawaaqi maysid oo markaad doontidna godi maysid markaad doontidna kordhigi maysid markaad doontidna hoos dhigi mayside caamilka ayay ku xidhan tahay caamilka ayay ku xidhan tahay caamilku hadduu yahay kii wax godayay waa in la godaa caamilku hadduu yahay kii wax kordhigayeyna waa in la kordhigaa caamilku haduu yahay kii wax hoos dhigayeyna waa in la hoos dhigaa waa alikhtilaaf alcawaamil cawaamisha iskhilaafkeega cawaamishii addaakilati gelaysay calayhaa kelmadda dusheeda lafdan xagga lafdiga ka gelaysay ow taqdiiran ama xagga taqdiirta lafdan lafdiga ka doorsoomayey ow taqdiiran ama taqdiirta ka doorsoomayey doorsoonkaa lagu xidhaya haddaba caamilku kelmaddu xagga hore ka malaa waxaa la yidhi caamilkaasi inuu madkuur yahay ma shardibaa maya caamilka in la fahmo uunbaa muhiima kelmad yaroo nugta muhima ayuu camridigu masalada ku leeyahay wuxuu ku odhanayaa bicaamilin ulim ereyga culim ah cilmi dheeraadaa ah ku jira camridigu markuu bicaamilin culim uu leeyay culim ereygaa culima ah wuxuu u jeedaa haddii la doono ha xadfanaado war caamilkan xagga hore marayaa ha xadfanaado ama ha sheegnaado waa isku mid weeyaan lafdan ow taqdiiran markaynu nidhi xarakadanaa marna muuqanaysa marna qadarnaanaysa xarakadu hadday muuqato waa jaaa muxamadu godaalkiisii wuu muuqdaa ra'aytu muxamadan kordhogiisii wuu muuqdaa marartu bimuxamadin hoosdhigiisii wuu muuqdaa marka uu qadarnaanayana waa marka uu magacani alif ku dhammaado waxaan odhanayaa jaaa muusaa godaalkiibaa qadaran ra'aytu muusaa kordhigiibaa qadaran marartu bimuusaa hoosdhigiibaa qadaran xarakaadkii ayaa wada qadarmay markaana halkaa waxaynu kaga baxnay icraabka waxa loo yaqaan waa maxay icraab su-aasha kaga baxnay sheekhuma madhabka kuufiga oo qura ayuu ku kaaftoomay mise basrigiina wuu raaciyey kuufiga oo qura ayuu ku kaaftoomay icraabku imisu u qaybsamaya waa cashirkeenna su-aasha labaad ee cashirkeennu uu dhigayo icraabku imisu u qaybsamaa afar buu culima icraabku u qaybsamaa icraabka qaybihiisu waa afar afarta icraabku u qaybsamo waxaa la yidhaahdaa mid rafcaa la yidhaah midna nas baa la yidhaah midna jar ama khafdo ayaa la yidhaahdaa midna jazmaa la yidhahda afartaasuu icraabka u qaybsamaa icraabka qaybihiisu waa afar waa rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jazmo rafcaha inta badan waxaa la siiyaa ka wax samaynaya nasbahana inta badan waxaa la siiyaa ka wax lagu samaynayo khafdahana waxaa la siiyaa ka xaraf jaar oo kale uu ka horeeyo ama uu ka horgalo wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan oo icraabkii afar buu u qaybsamayaa icraabka qaybihiisii waa afar rafcun rafca weeyaan ka koobaad oo waa la rafca xaggan dambe inoogu imani wa nasbun nasbe weeyaan oo ka labaad waa icraabkii oo waa la nasbin wa khafdun khafdo weeyaan oo ka saddexaad icraabka waa la khafdin wa jasmun jasmo weeyaan oo icraabkii waa la jasmin afartaas ayuu noqday waa rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jasmo afartaasoo icraabkii inoo noqday felil asmaa'i asmaada waxa u sugnaaday asmaadu waxa mucraba marka la doonayo waa asmaada iyo afcaasha qayb ka mida asmaada qayb ka mida iyo afcaasha qayb ka mida labadaa qayboodoo qura ayaa la yidhahdaa mucrab xuruuf weligeed waa mebni qaybta damiirada la yidhaha qaybta mubhamka la yidhaahdaa labadaa qaybood baa mebniya ficiladana amarka iyo iyo maadiga labadaa qaybood weligood waa mebni mudaaricuna hadduu nuuna yeesho nuunu tawkiid iyo nuunu niswo ayuu mebni noqdaa haddaba maxaa mucraba ismiga daahirka ah iyo ficilka mudaaric qaybo ka ah. bis falil asmaai asmaada waxa u sugnaaday min daalika kaa hore ee icraabta ah waxa uga sugnaaday alrafcu rafcaa u sugnaaday kow horta ismi waa la rafciyaa tusaale waa jaaa muxamedun markaan muxamed godo waan rafciyey wa nasbu nasbaa u sugnaaday asmaada waa la nasbiyaa ra'aytu muxamedan markaan idhaha muxamed waa nasbiyey waalkhafdu khafdaa u sugnaaday ama jer marartu bimuxamedin markaan idhaha waan jiray saddexdaasuu icraabka ismigu ka qaataa ismi la rafciyo waynu arki ismi la nasbiyana waynu arki ismi la khafdiyo ama la jirana waynu arki walaa jazma fiihaa walaa jazma wax jasmiihi fiihaa asmaada dhexdeeda ma aha waxaad ogaataa ismi la jasmiyaa asal ahaan ma jiro oo jasmuhu asmaada ma galo walaa jazma fiihaa ismi la jasmiyaa ma jiro walilafcaali afcaasha waxa u sugnaaday waa ficil mudaaric baa loo jeedaaye min daalika kaa hore waxa uga sugnaaday alrafcu rafcaa u asmaada waa la rafciyaa eh, afcaasha baan doonaya afcaasha iyadana waa la rafciyaa oo ficil la rafcinayo ya'kulu lwaladu alxalwa baad odhan ya'kulu waad rafcin wa nasbu nas baa u sugnaaday oo ficil la nasbinayo waxaad odhanaysaa lan ya'kula alwaladu alxalwa lan ya'kula waad nasbinaysaa waljasmu jasmaa u sugnaaday oo ficilka walam yuulad walaa khafda wax khafdihina fiihaa ficilladii kuma jiro ficilka lama khafdiyo waa mamnuuc in ficilka la khafdiyaa culimo cashirkeennii intaa ayuu inoogu egaanayaa maanta bal waxaad ila eegtiin ardayey nuqadka uu cashirkeennani maanta ka kooban yahay nuqdada koobaad waa tacriifka icraabku uu leeyahay nuqdada labaadna waa aqsaamta uu icraabku leeyahay nuqdada saddexaadna waa asmaada iyo afcaashu siday icraabka u kala qaybsanayaan asmaada imise ayaa icraabka ay ka qaateen imise icraabood baa asmaadu ay qaateen saddex ficiladuna saddex haddaba ismiga icraab u gooniya baa jira waa icraabkee u goonidayhi waa jerka ama xafdaha ficilkana icraabu gooniya baa jira waa icraabkee waa jasma laba icraaboodoo ficilka iyo ismigu wada leeyihiin baa jira waa kuwee rafco iyo iyo nasbo ficilka iyo asmaaduba way wada leeyihiin waxaad heli kartaa ismi la rafcinayo iyo ficil la rafcinayo haddaba haddaad marfuucaad aragto marfuucaad haddaad aragto waxa suurtagala inay asmaa noqdaan waxa kaloo suurtagala inay afcaal noqdaan mansuubaad haddaad aragtana waxa suurtagala ah inay asmaa noqdaan waxa kaloo suurtagala ah inay afcaal noqdaan laakiin haddaad makfuudaad aragta ka waran sheekeenna waa lagu qabsan doonaa baab makfuudaat alasmaa buu odhan doonaa makfuudaat alasmaa war miyaad ka daysid ereygan alasmaa ilan makfuudba haddii la yidhaahdo muxuu noqon jiray makfuudba haddii la yidhahdo muxuu noqon jiray dee ismi unbuu noqon jiray ficil khafdiyaami isagaa jiray sheekheenna waa lagu maagi doonaayo maxfuudaat alasmaa baa la odhan doonaa mu haddaan ku idhaa balka waran waxaan arkay nin welibana daba horta mayla yaabaysaa miyaan arkay baan ku idhi nin baan arkay dada baan ku idhi hadduu ninba noqday miyayna iska waadix ahayn inuu dadna yahay waa iska waadic war ereygan dada naga daa waa laga maarmaye oo kol haddaad nin tiriba inuu dad yahay waa laga makfuudba haddaad aragta maxaa la fahmay inuu maxay yahay majzuumaadkana jawaasimta marka laga warbixinayo majzuumaat alafcaal lagaa dhagaysan maayo inaad majzuumaat alafcaal tiraa ama alafcaal eh, almajzuuma oo kale waxyaabo yaryar baa lagu saari karaa laakiin waxaa la og yahay majzuumba haddaad tidhaa waxa majzuumka inuu ayo yahay muxuu noqon jiray waxa majzuumkii dee ficilunbuu noqon jiray wax kalaba ma noqon jirin waa la garanaya insha allahu tacaala cashirkeennu maanta inta ayuu inoogu egaan doonaa weli guruubiskii baan soo gaadhin guruubiskii baan soo gaadhin oon sugayaa maantanimo inay soo gaadhaan guruubiska